anilcamalina laga canilcamalina laga mashquulo fi lismi isimkii lagu camal falo isimkii asaabiq horreeyey naxwu zaydan adribuhu arkaanta ishtiqaalkaan rabnay kaliya inaan sheegno miaalkaas ku fiiri dhammaan inta miaaloo kale adaa la rabaa inaad ku dabaqato zaydan adribuhu zaydan isimkaas horeeya waxaa la idhaha mashquulu canhu waa kii laga mashquulay mashquulu canhu aa la idhaha waa kii laga mashquulay adribu ficilka ka dambeeya wey ama haddii wasfi ka dambeeya waa isku mid caamilka ka dambeeyana waxaa la idhaha mashquulu waa kii la mashquuliyey isimka horeeya inuu ku camal falo waa laga mashquuliyey mashquulun aa la idhaha kii la mashquuliyey wey damiirka uu ku camal falaa adribu amase haddii uu isim ku camal falo damiir loo idaafeeyey mashquulun bihi aa la idhaha mashquulun bihi kii lagu mashquulay aa la idhaha tarkiibka noocaasana magaciisa ishtiqaal aa la idhaha marka arkaanti afaray noqoneen mashquulu canhu waa isimka horeeya kii laga mashquulay xaggiisa mashquulun kii la mashquuliyey ah. kii la mashquuliyey waa caamilka mashquulun bihi kii lagu mashquulay oo kan dambeeye ah iyo tarkiibka nuucaasa oo la wada yidhaahdo magaciisa ishtiqaal kaa soco waidaa kaana almunaadaa kan loo naadina hadduu ahaado mudaafan ku la idaafeeyey ilaa mudaafin ku la idaafeeyeyna loo sii idaafeeyey ilaa yaa-il mutakalimi loo idaafeeyey wadaalika milu yaa qulaama ghulaami oo kaleba weeye lam yajus kuma bannaana fiihi munaadahaas ilaa isbaatul yaa'i ya la sugidiisa maahane maftuuxatan xaalo ay tahay mid la kordhigay la sugo aw saakinatan xaalay tahay midii reeban la sugo munaadaha waxaan hadda soo aragnay yaa ulmutakalim haddii loo idaafeeyo hadduusan ahayn ab iyo um lix luqaa ku bannaan ab iyo um hadduu yahayna lixda ka badana ku bannaan oo tobana ku bannaan taasaan soo ogaan waxaan hadda halkan ka gelaynaa haddii uu yahay munaadihii mid loo idaafeeyey mid yaaulmutakalim loo sii idaafeeyey munaadaha asaga yaalmutakalim looma idaafayn munaadaha yaalmutakalim asaga looma idaafayn laakiin munaaduhu waa mudaaf mudaaf ilaygiisaa yaalmutakalim loo sii idaafeeyey markaas laba luqa kaliyaha ku bannaan hadduusan ahayn ibna cam iyo ibna um labadaas hadduusan ahayn laba luqa bisaa ku banaan tobankii lasoo sheegay laba bisaa ku banaan waidaa kaana almunaadaa kan loo naadinaa hadduu ahaado mudaafan ku la idaafeeyey ilaa mudaafin mid la idaafeeyey loosii idaafeeyey ilaa ilalyaai waa ya almutakalim ya kaloo wax loo idaafeeya ma jirto ilalyaai ilaa yaai lmutakalim loosii idaafeeyey munaadi isaga waa mudaaf laakiin yamutakalim looma idaafayn isaga isim kala loo idaafeyey munaadaha isimkaas kale yamutakalim loosii idaafiyey saas hadduu ahaado wadalika tusaalihiina milu yaa ghulaama ghulaami oo kaleba weeye lam yajuz kuma banaana fiihi mudaafkaas ilaa ihbaatulyaa ya-da oo la suga maahane maftuuxatan xaalo ay tahay midii la kordhigay aw saakinatan xaalay tahay midii reeban ilaa idaa kaana marka uu ahaado maahana munaaduhu ibna camin aw ibna ummin labadaas inuu ahaado maahana fayajuusu waxaa ku bannaan fiihimaa ibnu cam iyo ibnu um arbacu luqaatin afar luqo haddii munaadaha uu yahay mid loo idaafeeyey isim u sii idaafaysan ya laba luqo bisaa ku bannaan yaa ghulaama ghulaamiin ya ulaama ulaamiya labadaasa ku banaan khalas wax kale kuma banaan ilaa hal mar laba isima intaas laga soo reeba waa ibna camin hadda fiiri ibnadaasaad rabta ina u naadido ibnadana yaa loo idaafeeyey cam camkana yaa loo idaafeeyey ya mutakalim ama waxaad doonaysa inaad u naadido ibna ummi ibnadi waa mudaaf yaa loo idaafeeyey um umna yaa loo idaafeeyey ya mutakalim ayaga afar luqa ku banaan afar luqaa ku banaa ilaa idaa kaana markuu ahaado maana munaaduu ibna camin aw ibna ummin fayajuusu waxaa ku bannaan fiihimaa ibna cam iyo ibna um waxaa ku bannaan arbacu luqaatin afar luqo xadfulyaai yadii la xadfideeda ku bannaan maca kasrilmiimi miimka la hoos dhigidiisu iyadoo la jirto yada inta la xadfo in xarafka ka horeeyo miimka ilaa um iyo cam labadaba miima ah u dambeeya miimkaas in la iska hoos dhigo iyo wa fatxa in la kor dhigo waa laba luqo wa bihimaa labadaas luqo quri quria lagu akriyay fi sabcati wa bihimaa ay biluqatayn labadaas luqo a quria lagu akriyay fi sabcati toddobada qiro waa laba luqo oo fasixataan fii qowlihi tacaala ayaa lagu akriyey yabna umma yabna ummi luqada saddexaad waa ibaatulyaai yaada waa in la sugo luqadan ayadana waa la isticmaalaa laakiin labadii luqo hore way ka yarta wadaalika tusaalihii ka qowli shaaciri waa shaacirka qowlkiisa oo kale yabna ummi uu yidhi hooyaday wiilkii ay dhashayo wayaa shuqayiqa nafsii nafsadayda jeexeedii yaraayow shaqiiq uu ahaa caruurka kugu aabbii hooyaa oo aabbiyo hooyo kula dhaleena waxa la dhaha shaqiiq markaasaa la taskiiriyey shuqeyiqun markaasaa qaacidadii ku dhacday ida jtamaca xarfaani mutajaanisani bacda faa اlkelimati udqima axadun fi laakhari bishardi sukuuni اawali wataxaruk markaasaa shuqayiqa nafsi ale yabna ummi hooyaday wiilkeediyo wayaa shuqayiqa nafsi nafsadayda jeexyarowgeediyo anta adiga khalaftani waxaad iiga tagtay lidahrin zaman zamankoo shadiidin adag zaman adag iska dhimatay aad tidhi adduunyo soo joog ayadoo shidada iyo waxa ka jira aan la malay karin ah, yabna ummii yadii waa la sugay waana sukunsanta misaalku waa halkaas yabna ummii hooyaday wiilkeediio wayaa shuqayiqa nafsi nafsadayda jeexyarowgeediio anta adiga khaladtani waxaad iiga tagtay lidaarin shadiidin zaman adag iyo wa qalbulyaai yada in loo gediyo alifa waa luqadii afraad yada in alif loo gediyo ka qowlihii shaacirka qowlkiisii ou yidhi yabna tacama adeerkay gabadhiisiiye yabna tacama adeerkay gabadhii uu dhalay yabna cami ay ahayd yabna cama uu yidhi shaacirkan xaaskiisi weyne adeerna laah markaasuu yidhi laa taluumihay eedayn wehjaci iska seexo ah. wehjaci iska seexo hurid macnaha xasil wey hoogaas iska demi waxa weeyaan sharta iyo buuqa iyo xasil wey ila qofka haduu sexdo wa waa dega mogta ah. marka hujuuca waxaa la idhahdaa hurdada habeenkiya la ydha bis haddana macnaha loo jeeda waa laasimka oo ah sukuut hoogaa bal aamuso hoogaa deg xoogaa ah, bal isdeji waay yabnata cama ina adeertay laa talumii hay eedaynin wahjaci hurud habeenkii seexo maanaa isdeji waay falaysa shanigu ma ahaanin yakluu inuu ka marnaana canka xaggaaga yowman hal maalin makaanu jiifkaygu hal maalin oo aanan kula soo jiifanin ma jiri doontee iswaalka iska daayo isdeji u leey wuxuu ula jeedaa hoos wuxuu leeyahay waxaa la socotay qad asbaxat umulkhiyaari taddaci calaya danban kulahu lam asnaci min an ra'at ra'sii ka ra'si alaci umulkhiyaar waa xaaskiisii qad asbaxat waxay ahaatay umulkhiyaari gabadha umulkhiyaar la yidhaahdaa taddaci mid ugu sheeganayda calaya korkayga demban dembi dembigaasoo kulahu dhammaantiis kula waa kor dhiganta demban ayaa lagu adkaynaa dembigaasoo kulahu dhammaantiis lam asnaci anugu aanan samayn min an ra'ad inay aragtay darteed ra'si madaxaygii ka ra'si اaslaci kii bidaarta lahaa xaalu la mid marka xuu la jeedaa macnaha kawaakibka wuxuu leeyahay macnaha wuxuu ula jeedaa xaaskaygii waxay igu eedaynaydaa dembi aanan samayn waana duqnimo duqnimo maan anugu keeno wax dembiya ma aanan samayn marka war eedda iga daa sababtoo ah bidaaray igu adagtay markaasa bidaartaasay dhibsane war hadde haddaanan bidaar yeelan waa ciroobi laha ciradana dumarku aaday u neceb yihiinoo bal bidaarta waa kasii neceb yihin ninka inay ciro ku arkaan madaxu booshku yahay waa imtixaan saas u dhigaayo laakiin shiikh iyagii markii uu noo akrinayay sheekh isxaaq macalin xasana kitaabkan iyo akriyaanige wuxuu dhihi jiray tinta haddii inta aad loo mayro xoogaa saliid yarna la mariyo kafiif camalay noqone marka qofka bidaartu markay ku bilaabanayso tintu waa fududaata mogtahay tintina siibane qofka markay bidaartu kugu bilaaban tintu waa ku siibsiibane marka madaxiiya xoogaa muuqmuuqana qofka haddii tintiisu aysan aad u badnayn oo inta aad u mayro shanleeyo kafiif camalay noqone marka waxaa dhici karta madaxii in wax ka muuqdaan marka xarago badanay ku aragtu leeyahy markaasay ku tuuntay inuu waxa weeyaan guurdoonye xarago badan iyo shanlo badan iyo saliidayn badan iyo maydhisay ku aragtay marar badan markaasay ku tuuntay inuu guurdoonye markaas uu leeyahay qad asbaxad waxay ahaatay uu yidhi umulkhiyaari tadaci mid ugu sheegayda calaya korkayga demban dembigoo kullahu dhammaantiis lam asnaci aana samayn oo ah inaan dumar kale la guursaday taasay ugu eedaynaya wax jirana maaha min an ra'ad inay aragtay dembigaas iigu sheegay ra'si madaxayga ka ra'si aslax ee kii bidaarta lahaay oo kale xaalu yahy marka yabnata cama uu yidhi in laa talumi hay eedayn wahjaci iska hurud qalbigu ha kuu dego falaysa shanigu ma ahaanin yaklu inuu ka marnaana canka xaggaaga yowman hal maalin madjacii makaanu jiifkaygu hal habeen xata ta haween kale kula guursado habeenna waa adiga habeenna xaas kalaan jira ma dhacayse isdeji saasuu shiiku u dhigi jira macnaha macnaha beytkana saas waa u muuqdaa admooda marka hadda maxalushaahidku waa halkee yabnata cama wey yabnata cama yabnata cama yabnata cami uu ahaa marka ya-di maxaa loo bedelay alif baab mafcuuli mulaqi haadaa midkaanu baab lmafcuuli lmuطlaqi mafcuulu muطlaqa baabkiisii weeye halkaa waxaan ka gelaynaa mafcuulu muطlaq mansuubaadii imisaa noo soo dhammaatay hal mid mafcuul bihi waxaan hadda gelaynaa waa mafcuul mulaq marka baabulmafcuuli mulaqi haadaan midkaanu baabulmafcuuli mulaqi mafcuul mulaqa baabkiisi weeye wa huwa mafcuul mulaquna almasderu waa masder waa masder masderkaasoo alfadlatu dheeraad ah oo fadla ah fadlada waxa weeyaan allati laa takunu cumdatan fi lkalaam waa kelimadda aan cumdaha ka dhex ahayn tarkiibka waxaa loola jeedaa maa laysa axadda juz-ay iljumla jumlada labadeeda juz waxaan ka mid ahayn jumlo kasta laba juz ay ka kooban tahe jumlada labadeeda juz waxaan ka mid ahayn wey ficil iyo faacil ficil iyo waxa wey naab faacil mubtadiya khabar jumlada labadeeda juz ka mid maahan wey saasaa loola jeeda wa مفعول mafcuul muطlaqi almasderu waa masder alfadlatu dheeraad ah masderkaasoo almu'kidu adkayna licaamilihi maxaa la yidhahdaa masder mu'kid licaamilihi maxaa la yidhahda sharxa ku dhigaa bian lam yazid madluuluhu calaa madluuli caamilihi waxaa la yidhaahdaa waa inuusan macnihiisu ka badnaan macnihii caamilkiisa saasaa waxaa la yidhaha masder bn lam yzid ban lam yazid waa inuusan ka badnaan madluuluhu macnihiisu calىa madluuli caamilihi caamilkiisa macnihiisii hadda haddaan ku idhaahdo darabtu waan garaacay zaydan daraba maxaa laga faa'idaystay garaacid darban garaacid aan idhi masderki hadda darban macnaha ay tusaydoo garaacidda ah caamilkiyaa tusay markaasaa waxaa la yidhaahdaa masderu muakidu licaamilihi waa masderka macnihii caamilku tusay keliya tusa oo aan waxba ku darin bian lam yezid waa inuusan ka siyaadin madluuluhu macnihiisu calaa madluuli caamilihi caamilkiisa macnuu tusay kaas waa muakidun licaamilihi aw ilmubayinu masderkaasoo almubayinu cadayna linawcihi linawci caamilihi caamilkiisa nuuca uu u dhacay waa nuuc labaada masderku noqdo wuxuu caddaynaa nuuca caamilkiisa waxaa loola jeedaa almubayinu linawci caamili waxaa loola jeedaa bian dalla calaa hay-ati suurati اlficli waa inuu tuso qaabka ficilku u dhacay fayufiidu ziyaadatan cala taakiid adkayn macno ka dheeraaduu tusaa macnihii caamilku tusay macno ka dheeraada oo ah qaabka ficilku u dhacay qaabka ficilku u dhacay qaabkaasu tusa kaas maxaa la yidhaha mubayinu linawci caamili bian dalla calaa hayati suurati اficli waa inuu tuso muuqaalka qaabka ficilka u dhacay oo macno ka dheeraada macnihii caamilka uu tuso oo cadadihi awil mubayinu ama masder cadayna licadadi caamilihi caamilkiisa tiradiisa maxaa loola jeedaa almubayinu licadadi caamilihi waxaa loola jeedaa bian dalla calaa maraati suduuri اlficli inta goor ee ficilkaasu dhacay uu tusaa almubayinu licadadi caamili macnaheedu waa maxe wuxuu tusaa imise jeera ficilku dhacay ma maruu dhacay ma labuu dhacay ma saddexuu dhacay ma ka badanuu dhacay taasuu tusaa kaasuu tusaa wuxuu ku yidhi almubayinu licadadi caamilihi maxaa loola jeedaa bian dalla waa inuu tuso calaa maraati suduuri اficli inta mar ee ficilkaanu soo fulayoo dhacay waa inuu ku tuso saddexu marka noqday marka masderkii meequu noqday qaybaad saddex muakidun licaamilihi mubayinu linawci caamilihi mubayinu licadadi caamilihi saddex falmuakidu midka adkayna licaamilihi naxwu wakalama allaahu alle wuu la hadlay muusa intaas maxaan ka faa'iidaysan in ilaahay nabi muuse la hadlay soo maaha takliiman la hadlin ilah yidhi maxay faa'iidaynaya adkayn ibnu nuxaas wuxuu yidhi waxay ku ijmaaceen nuxaaddu oo master muakid licaamilihi la keeno ficilkaasu xaqiiqo inuu yahay oo uusan majaas ahayn qurdubiga waxaw aayaddan laftirkeeda sharceeda ku keena ijmaacaas soo ma jeedid way ku ijmaaceen inay xaqiiqo tahay idan ilaahay nabi muuse xaqiiqu ula hadlay majaasna maaha wa kalama allaahu muuse alla muuse waa la hadlay caamilka oo kalama ah waxaan ka faa'idaysana alla inuu muuse la hadlay takliiman la hadlid intiyaa la adkeeyey ayadiyaa la adkeeyo majaasnimaa meesha laga saaray xaqiiqa laga dhig iyo wa qawlika hadalkaa tiraahoo kale darabtu waan garaacay darban hadde darabtu markaa tiraa maxaa laga faa'iidaystay garaacid darban garaacid aad tir intiyaa la adkeey intiyaa la adkeey walmubayinu kan caddaynaa linawci caamili caamilkiisa nuuciisa naxwu faakadnaahum waan qabannay akhda casiizin mid xoog leh qabashadiis midkaas xoog galahoo muqtadirin awooda wax alla wuxuu doono fiiri marka faakadnaahum waan qabanay ficilka muxuu noo faa'iideeyey in la qabtay laakiin qabashadu ma mid adag ah mase waa mid jilicsan oo daciif caamilku ma sheegin faakadnaahum waan qabanay qabashadu ma qabasho adag ah mase waa mid jilicsan masderkaa noo faa'iideeyey macnaha dheeraadka akhda casiizin mid awood badan qabashadiisa midkaas awooda badanoo muqtadirin awooda calaa maa yashaa wax allo wuxuu doono samayn kara aqda casiisin wuxuu noo faa'iideeyey macnihii caamil ku tusay macno ka dheeraad oo ah qabashadu inay ahayd mid awood badan qabashadiisa saasuu noo faa'iideeyey waxaana la yidhi wuxuu ku faa'iideyn karaa idaafo sida tan oo kale akhda casiisin wuxuu ku faa'iideyn karaa al oo cahdiya waxaad leedahay darabtu waan garaacay darabtu waan garaacay addarba garaacidii wuxuu kaloo ku faa'iiday karaa sifo mawsuufkii la sheegay jalastu waan fadhiistay juluusan fadhiisasho fadhigaasoo xasanan wanaagsan hadda haddaad tidhaa jalastu waan fadhiistay fadhigaagu inuu fadhi daanyeer ahaa iyo inuu fadhi fiican ahaa ma kala cadda jalastu waan fadhiistay aad tidhi ma mid fiican ah mase mid xun ma adan kala sheegin soo maaha jalastu waan fariistay juluusan fariisasho juluuskaasoo xasano wanaagsan juluusan xasana maxay noo faa'iidayday macnihii caamilka macno ka dheeraada oo ah fadhigu inuu aha fadhi fiican marmarka gabal mawsuufku alxafa wa an acmala saalixan de wa an acmala inaan sameeyo camalan mawsuufkii alxafa wa an acmala inaan sameeyo camalan camalkoo saalixan wanaagsan iri saalixan waa sifatu limawsuuf maxduufin waxay faa'iidayday an acmala macnahay tusayda macno ka dheeraad camalay tusayday laakiin camalku ma sayi-a mase waa xasan xasan inuu yahay oo saalix yahay ayaa saalixan ka faa'iidayday mawsuufkiina waa maxduufo waa camala marka mubayinun linawci caamilihi imisuu ku cadday karaa wuxuu ku cadday karaa idaafo akhda casiizin muxuu kala ku cadday karaa alcahdiya darabtu adarba muxuu kala ku caday karaa ifo ifadaasoo mawsuufku madkuur yahay sida jalastu juluusan xasanan ama mawsuufku maxduuf yahay an acmala saalixa waaya iyo wa qowli darabtu waan garaacay zaydan darb alamiiri waa mudaafkii ah. darb alamiiri amiirka garaacidiisi amiirka garaacidiisi waa nuuc gaar waa nuuc gaara oo si adag wax u garaaca wlmubayinu licadadi caamili naxw fadukataa arladii iyo buurihii waa la burburiyey uu ilaah yidhi wa xumilat اlardu wاljibaalu waa la qaaday dhulkii iyo buurihii markii la qaaday fadukataa waa la burburiyey dakatan burburin mar ah dakadaasoo waaxidatan keligeeda hadda markii la yidhi fadukataa waa la burburiyey maxaa laga faa'iidaysta caamilka in la burburiyey ma hal maraa la burburiyey mase marar badanaa la burburiyey caamilku ma sheegin laakiin yaa noo sheegay oo noo faa'iideeyey masderka dekatan burburin dekadaasoo waaxidatan keligeeda iyo wa qawlika hadalkaagaa tira darabtu zaydan aan garaacay darbatayni laba garaacay hadda markaa tidhi darabtu zaydan zaydan garaacay inta jeer aad garaacday miyay ku cadda darabtu kuma cadda keliya inaad garaacdayaa cad markaa tidhi darbatayni maxaad faa'iidaysatay inay garaaciddu laba ahe wa huwa masderkii qismaani laba qaybood weeye wa huwa masderkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiiba weeye lafdiyun ku lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyun ku macna loo nisbeeyey fain waafaa hadduu waafaqo huwa faacilkii huwa ka dhig fain waafaqa huwa masderkii hadduu waafaqo lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fa huwa masderkaasu lafdiyun waa mid lafdi loo nisbeeyey kamaa taqadama sii soo hormaray darabtu darban waa kaasa darabtu darban jalastu juluusan waa isku lafdi soomaa waa isku xuruf wa in waafaqa masderku hadduu waafaqo macnaa ficlihi wa in waafaqa masderku hadduu waafaqo macnaa ficli ficilkiisa macnihiisa huwa msterkaasu macnawiyun waa ku macna loo nisbeeye naxw jalastu waan fariistay qucuudan fariisasho hadda fiiri msterka oo qucuud ah iyo isku xuruuf miya jalasa laakiin waa isku macno khalaas waxaa tira waa macnawi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid qumtu iyo waqafa ma isku xuruufa maya laakiin waa isku macno walmasderu xaa la yidhaha horta mster mster isaga xaa la yidhaha walmasderu mster ismulxadai dhacdada magaceeda weeye xadadka asaadiri ka soo fulay min alfaacili dhacdada faacilka ka soo fushay magaceeda weeye hadda haddaad wax akrido waxaan lehay qaraa fulanu hebela akriyey maxaad samayday adiga waxa kaa soo fulay waa maxay qiraa'ade qiraa'ade waxbaad garaacday daraba fulanu hebelaa wax aa garaacay waa maxay waxaad samayday oo kaa soo fulay darbi garaacid wey garaacidaasa masel la yidhaha haddaad istaagto waxaan leeyahay qaama fulanu laakiin waa maxay waxa kaa soo fulay ood samayday qiyaam haddaad fadhiisato maxaa kaa soo fulay juluus maserku ah. waa dhacdada magaceedaa la yidhaha qofku hadduu waa waa la qiraa'a la yidhaha hadduu istaago qiyaamaa la yidhaha hadduu fadhiisto juluus hadduu wax qoro kitaaba waa noocaas marka dhacdada magaceedaa la yidhaha masjid wlmasderu masder ismu lxadai waa dhacdada magaceeda xadadka asaadiri ka soo fulay min alfaacili wa taqriibuhu xoogaa la soo dhowayntiis qofka mubtadiga bilowga haddii la rabal loo soo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaah huwa masderku aladi waa midka yejiu imaana haalian xaal yahay midkii sadexayna fii tasriifi اficli ficilka la gedgedintiisa naxwooleyda waxay caadadooda ku dareersatay marka ay gedgedinayaan ficilka kow maadiyay sheegaan labana mdaarc saddexna msterka saasa caadadooda ku dareersata maadigay sheegayaan mdaaricay sheegayaan msterkay sheegayaan qaama yaquumu qiyaaman jalasa yejlisu juluusan qacada yaqcudu qucuudan daraba yadribu darban qatala yaqtulu qatlan saasay leeyiin waxa weya marka koowaad waxay sheegayaan maadi marka labaadna mudaaric marka saddexaadna masder marka saas waa loola jeedaa وتقريب taqriibu la soo dhowayntiisa ilaa fahmi اlmubtadi qofka bilowga fahmkiisa loo soo dhoweeyo an yuqaala waa in la yidhaah huwa masderku aladi waa midka yejiu imaana aalian xaal midkii saddexayna fii tasriifi نحو ficilka la gedgedintiisa naxw daraba waa garaacay yadribu waa garaaca darban garaacid waqad tunsabu halkan wuxuu ka gelayaa ashyaa ayaa jirta ashyaa ayaa jirta oo naa'ib ka noqota masderka koob iyo labaatan iyo saddex nooga sheega laakiin waa manaasib kitaabku waa bilow naxwo bilowgiisaa la jooga dhammaad lama joogo saddexu noo sheega insha allah maraan tirinayna koob iyo labaatan wey hmm. markii ilaahay hadduu noo gaarsiiyo kitaabada kale oo ka ron roon sida qadriga oo kale ayaa la tiriya koob iyo labaatan marka faraha lagaa saara insha allah marko hadda waxa wey saddex bilow bal ah, lagugu bilaaba bal saddex bal qaabkaad wax u qaadanaydo in lagugu fiiriyo ah, soo uma jeedid naxwu daraba yadrib darba waqatusab in la kordhiga la arkaa ashyaau shayaal cala almafcuuli mafcuulnima lagu kordhiga mafcuul almulaqi la ilaaqay mafcuul mulaq maxaa loo leeyahy mafcuul mulaq waxaa loo leeyahay mafcuulyaalku waa shan inta kale xaraf jeer ama darafa lagu qayda mafcuulu bihi mafcuulu macahu mafcuulu min ajlihi mafcuulu liajlihi waxbaa lagu qayda mafcuulu fiihi asaga mafcuul a la iska yidhaha waxba laguma qaydo maxaa yeelay waa faacilka wixii ka soo fulay wey qiraa'a kitaaba darbi qatli waa faacilka xaqiiqadii ka soo fushay wey mafcuul mulaq xaqiiqadii faacilka ka soo fushay wey haduu wax qoro kitaaba waa mafcuul mulaqi shaeyaal aan masder ahayn oo masder ka naa'iba ah oo la nasbiyaa jiro koob iyo labaatan ahe waxaa tidhaa waqad tunsabu in la kordhigaa la arkaa ashyaau shayaal cala almafcuuli mulaqi lagu kordhigo mafcuul mulaqnimo waa in lam takun yaysanba ahaanin masderan wadalika nasbahaasuna calaa sabiili niyaabati naaib noqosho wadadeedu ahaado calaa sabiili niyaabati naaib noqosho wadadeed ayuu ahaado can ilmasderi masder laga naaib noqdo wadalika tusaalihii naxwu kullin iyo wa bacdin oo kale weeye kulli iyo bacdiga ka mid a waxaa ka mid ah kullin iyo bacdin oo ah alfaada tusta kuliyada ama bacdiyada kuwaasaa ka mid ah mudaafayni xaale ay yihiin kuli iyo bacdigu kuwa loo idaafeeyey lilmasderi kuli iyo bacdi oo mudaaf ah mudaafuleyguna uu yahay masderkii masderkiiyaa mudaafuleyi u noqona naxwu falaa tamiluu dumarkii ha ka leexanina ninkii laba xaasla ama ka badan lahayo waar eexda iska daayo falaa tamilu ha ka iilanino ha ka leexanina kula mayli leexasha dhammaanteed ah. marka ir hadeer laadu waa naahiye tamiilu waa ficilkii mudaarc afcaal khamsa wey waa la jasmiyey laadaasaa lagu jasmiyey laada naahiyada calaamatu jasmiyi waa xadfunuunka wowdu waa faacilkii kuladu mafcuulo mulaqnimaa lagu nasbiyey kula mudaaf almayri mudaaf ileyh mudaaf ilayhiga marka ah masterkii ah, waa kuli oo loo idaafeeyey master walow taqawala hadduu been abuuro lahaa maba been abuuran mana dhici karto inuu nabigu ilaahay ku been abuurto laakiin ilah wuxuu idhi hadday dhicileed maba dhicine dhicina maysee walow taqawala hadduu been abuuro lahaa calaynaa dusheenna hadduu ku been abuuro lahaa bacd alaqaawiili hadallada gabal ka mid ah iska daa qur-aankao dhan iska daa wax badan in yar hadduu been abuuro lahaa la minhu bilyamiin midigtaan ku qaba lahay uma laqaطacnaa minhu lwatiin kadibna halbowlaha dhiigga wadan jari lahay saasuu ilahy saas ilahy markaa fiiri walow taqawala hadduu been abuuro lahaa low shardiyaa taqawala ficlu maadin faacilkii waa huwa oo nabiga salى الlahu عalيه wasalam calaynaa jaar majruurka taqawala ku tacaluji bacda mafcuul mطlq ah mansuub bacda mudaaf alaqawiil mudaaf ilayh kaas marka waa midkii koobaad waa kuli iyo bacdi xagga dhigo waa kalcadadi cadadkuna naaibu ka noqda mafcuul mudlaqa naxwu fajliduuhum kuwa dadka qadfa jeedl amaanina jalda sideetan karbaash kuwa maarata ciyaalsiyada kuwa dhaforada xihan kuwa inta inta ka xihan kuwaas oo dadka waxa weeyaan aflagaadaynaya oo qofka qof yidhaahda weeye zaanigaas Ah, waa zinaysatay ah, ama hooyadiisu le hooy hadda hooyadiina waa qof mgt ama aabihiisu e leeyahy waa kuwan gaalada u ega martinta ka xiran marka ilaahi weyna muxuu leeyay qofkii qof zina ku sheega ah, qof dhowrsan oo beriiah e, qofkii yidhaahda waa zinaystay ilahi muxuu yidhi fajliduuhum karbaasha amaaniina jalda sideetan karbaash sideetana lagu dhufanaa ka war laakiin haddii la fuli waayo dariiqu waa hallaaba meel kasta waaa meel kasta ka yeele waxa weya aayaddaanaan aan la dhaqan gelinayn aayaddan lakin hadii la dhaqan geliyo akhlaaq xumadaas ma la arkeen mot ah, ma la arkeen laakiin haddii kale waa hallaaba dadku fajliduuhum jeedla fajlidu waa ficlu amar faacilkii waa wowda humtu waa mafcuulu bigii amaanina waa mafcuul mulaq waa mulxaqadii jacmilka rsalim yadaasa calaamatu nasbiya jaldatana waa tamyiis faamaaniina mafcuulu mulaq weeye wjldna tamyiis weye